u baqay wuxuu yidhi ibnu abi jamra sharxiisa waxay taasu deliil u tahay qofka arrin muhiima ah markay ku timaado inuu u sheegto laba dad laba qofuu u sheeganaa qaybta koowaad waa ehelkiisa dadka ehelkiisa oo wanaaggiisa jecel oo dhibkiisa nacab dadkaas waa inuu u sheegtaa marka arrin muhiimuu ku timaad kan labaad qofka uu ka aaminsan yahay inuu yahay qof diin iyo caqli dheer u saaxiib ah kaasna waa inuu u sheegta maxaa yeelay qofka diinka iyo caqliga u saaxiibkaa cilmi iyo caqli nadiifuhu ku biirinaa oo qofkan arrinta culus oo ku timid diin iyo caqli nadiifuu ku biirinaa marka qofka markay arrin culus ku timaado waa inuu dadka ehelkiisa ah oo wanaagsan iyo dadka cilmiga iyo caqliga nadiifka uu ku malaynaa labadaas waa inuu u sheegto khadiija nabigu u sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qof diin iyo caqli nadiifa u saaxiib ayayna khadiija waxay tidhi faqaalad waxay tidhi lahu nabiga ku tidhi khadiijatu kallaa ka joog hadalkaas ah naftaydaan u cabsaday ka joog faqaalad waxay ku tihi lahu nabiga khadiija kallaa ka joog hadalkaas oo ah naftaydaan u cabsaday wallaahi allaan ku dhaartay maa yukhsiika allaahu abadaa alla ku hoojinmaa weliga saasay ku tihi waana ku dhaaratay taasna waxaa laga qaataa qofka waxa uu xaqiiqsan yaho rumaysan yahay waa ku dhaaran kara iyadoon la dhaarin deliilayna u keentay warkaas ay tihi khadiijo inaan ilaahay hoojinayn deliilay u keentay kallaa ka joog wallaahi allaahan ku dhaartay maa yukhzii kallaahu alla koojima abaddan weliga innaka adiga la tasilu raxima qaraabadaad xidhiiridaa saasay ku tiri qaraabadaad xidhiiridaa qofka qaraabada xiriiriya allama hoojiyo wa taxmilu lkalla midkaan isku filnayna waad qaadaa kalliga asal ahaan waa fiqalka iyo culayska laakiin hadda waxaa loola jeedaa alladii laa yastaqilu biamrihi qofka aan arrintiisa ku filnayn qofkaas ayaad qaadaa oo wax u qabataa qofka aan isku filnayn wtaqsibu lmacduuma wa taqsibu اnaasa dadkana waxaad siidaa almacduuma wixii la waayo dadka kale agtooda laga waayo wixii dadku waayeen oo dadka kale agtooda ka waayeenna waad bixidaa wa taqri dayfa martigana waad marti gelidaahoo waad marti qaadaa wa tuciinu waadna u kaalmaydaa calaa nawaa'ibi اlxaqi dhacdooyinka xaqa ah waxyaalaha dhaca ee dhibaatooyinka qaarna waa xaq oo xaq ayaa qofka culays ku soo gaara waxna waa baadil kuwa xaqa ahad u gargaartaa kuwa xaqa ah ayaad u gargaartaa ood gacan siidaa wa tuciinu waad u kalmaydaa calaa nawaa'ib ilxaq dhacdooyinka xaqa ah marka taasna wuxuu hi ibnu abijamra waxaa laga qaadan qof hadduu wax sheego waxaa laga maarmaana ah inuu daliil u keeno caaisha waxaan rabaa khadiija waxay u deliishatay inaan ilaahay nabiga hoojinayn wanaagga uu ka shaqay jiray intaasoo wanaag oo uu ka shaqay jiray u deliishatay intaas ayay u deliishatay intaasoo wanaag ayay u deliishatay fandalaqad way la tagtay bihi nabiga khadiijatu radia allaahu canhaa xataa atad ilaa ay ula tagtay bihi nabiga waraqata bna nawfal ibni asad ibni cabdilcuzaa ibna cami khadiija ninkii la dhihi jiray waraqa ibna nawfal ibni cabdilcuzaa waraqa ibna nawfal ibni asad ibni cabdilcuzaa ibna cami khadiija oo khadiijo in adeerkeed ah khadiijo ina adeerkeeda kaasay u geyda wa kaana waraqa wuxuu ahaa imra'an qof qofkaasoo tanasara masiixi noqdayoo kirishtaanoobay filjaahiliyati waqtigii jaahiliga intaan nabiga la soo dirin ayaa la yidhaahdaa jaahili intaan nabi moxamed sala allahu calayh wasalam la soo dirin waqtigaasaa waxaa lagu magacaabaa jaahili maxaa yeelay waqtigaas jahligaa badnaa marka intaan nabiga la soo dirin ayuu masiix noqday waqtigaasna diinka saxiixa ah ee addoommadu inay ilaahay ku caabudaan ay tahay diinka masiixiga ah wixii aan la bedelin wixii la bedelay lagama hadlayo laakiin diinkii nabi ciise loo soo dhiibay kitaabka injiil ahaa iyo towraadon asna la nasaqin ayaa qofka markaas diin saxiixa raba ka diin dhigan ilaa intaan la nasaqin aheed marka waqtigaasu asagu qaatay masiixiyadda oo uu diinkaas qaatay dadku ay jaahiliga ku sugnaayeen wa kaana wuxuu ahaa imra'an qof tanasara nasaaro noqday filjaahiliyati waqtigii jaahiliga wa kaana waraqa wuxuu ahaa yaktubu mid qora alkitaaba qoraalka alcibraaniya ee luqada cibraaniga ah qoraalka luqada cibraaniga ah wax ku qori jiray fayaktubu waa ka soo qora jiray min alinjiili kitaabka injiil ahya magaciisa lagu soo dejiyey markaas rasuulkii ugu dambeeyuu ahaa markaas rasuulkii ugu dambeeyey alla soo diru markaas ciise ahaa ilaa nabigeenna marka weli lama soo dirin markaas marka injiiluu ka qora jiray bilcibraaniya luqada cibraanigahu ku soo qora jiray fayaktubu wuxuu ka soo qora jiray min alinjiili injiil bilcibraaniyati luqada cibraaniga wuxuu uga soo qoran jiray maa shaa allah wixii alla doono an yaktuba inuu soo qoro wixii ilaahay u qadaro uu ka soo qoran jiray oo masaa'ila oo uu luqadaas ku soo qoran jiray wa kaana waraqana wuxuu ahaa waqtigaas ee waxyigu ku soo bilowday nabiga sala allahu calayh wasalam shayqan oday odagaasoo kabiiran da-weyn odagaasoo qad camiya indhabeelay markay u tageen tan marka halkaasay la aado taasuna waxay deliil u tahay oo laga qaadanaa qofka markay arrin ku timaado ku cusub oo uusan garanayn inuu ahlucilmiga weydiiyo markaasna ahlucilmiga waqtigaas joogay qofka ugu oqoonto badan uguna fadli badan bacda nebiyi waraqu ahaa marka qofka arrin culus markay ku timaado oo uusan garanayn waxay tahay sida saxdaa inuu u tago qof uu u malaynayo oqoon iyo alla kacabsi qof walba inaad wax weydiido ma oo uu weydiiyo marka dariiqii sawaabka ahaa ayay waafajiray wakadalika waxaa xadiidka laga qaadanaa haddii qof kuu yimaado culays uu la kulmay oo arin culusu ku timid adigana aadan masaladii ka jawaabi karin inaad ku hanuunido oo aad tusto oo aad u geydo ood gacan qabato cid ka jaahil bixi karta oo arrintaas ka dawey karta sida khadiija yeeshe waa sidaas waana sida saxiixa faqaalad waxay ku tiri lahu waraqa khadiijatu markii la tegey khadiija marka hadalkii bilowday daad qof soo wado ood culummo u keento hadalka adaa bilaabaa adoo ka naa'iba qofkan laakiin mas'aladii ka hadli maydid kaliya waasidannimadaadaad ka hadla fiiri Ah, qofkaana wadaa arinaa ku timid warso shiq waay qaabka khadiija fiiri faqaalad waxay ku tidhi lahu waraqa khadiija yabna cami ina adeer ismac wax ka dhegayso min ibna aqiika wiilkaanaad adeerka u tahay waa ka wenya ah, waraqaa da' weyn iyo nabiga markaas nabigu afartan sano jir weeye kaana waa nin da' hoggaboobey ah bal wiilkan aad adeerka u tahay bal dhegayso marka sida saxdaa waxay tahay qofkii markaad u keento culummadii ama qofkii masalada uga jawaabi lahaa waa inaadan adugu dhihin qofkan sidaas iyo sidaasaa ku dhacday sharcigu ka qabo isaga jooga saaxibulqisa jooga qofkii qisadu ku dhacday isagaa kaa og marka isagaa sidaas ugu saxsan u cabiro kara waxaad tidhaa warso isaga adigu waa ka jawaabin sidaas wey faqaala wuxuu ku yidhi lahu nabiga salى اllahu calayه wasalama waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi yabna aki adeer maadaa taraa maxaad aragta adeer maxaad aragta faakbarahu waraqu u sheegay rasuululahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalam khabara maa kii warkiisa ra'aa uu arkay wixii uu arkay uga warramay waraqa nabigaa warramay waraq u warramay faakbara wuxuu u sheegay hu waraqa faahbarahu waraqo wuxuu u sheegay rasuululaahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam khabara maakii warkiisa ra'aa uu arkay markuu u sheegay waa u jawaabay marka waraqa faqaala wuxuu ku yidhi lahu nabiga sala allahu calayh wasalam waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi haadaa malagga kuu yimid annaamuusu waa kii sirta u saaxiibka ahaa waxaa jira naamuus iyo jaajuus qofka sirta shartaa marka og jaajuus aa la yidhahda sirta khayrkaa qofka ogna naamuus aa la yidhahda marka malakuljibriil waxyigii uu og soo maahan waxyiguna waa sir qarsooman addoommada wax ka ogeyn waana khayr marka waxaa la yidhaha naamuus saaxibu siri اlkhayr sirta khayrkaa midka u saaxiibkaa kaasaa waxaa la yidhahdaa naamuus marka wuxuu yidhi kanu waa midkii sirta kayrka oo qarsoon u saaxiibkaah oo ogaa weeye saasuu ku yidhi alladii waa kii nazala allaahu allah ku soo dejiyey calaa muusaa nabiyullaahi muusa fiiriya wuxuu la socdaa waraqa diinkii nabi muuse sababtoo ah nabiyullaahi ciise markii lasoo diray lama nasaqin kitaabkii towraad ahaa ma la nasaqin bal axkaamta ugu badan oo nabi ciise iyo dadkii rumeeyey ay ku dhaqmaayeen towrada aheed eh. injiil umaba badna axkaam waxay u badan tahay tarkiib iyo tarhiib ayadu ah. marka masaa'il aan badnayn ayuu axkaamaha ku jireen inteeda badan waa tarkiib iyo tarhiib marka kitaabkii towraadaha oo nabi muuse lagu soo dejiyo warkaaya waran waa kitaabka ugu weyn oo waqtigaas lagu dhaqmaayo ah kitaabka ugu weynoo waktigaas ugu dhaqmayey ayuu ahaa marka wuxuu yidhi malagga kuu yimid waa kii sirta khayrkaa u saaxiibka ahaa sirta khayr kii u saaxiibka ahaa weeye alladii waa midkii nazala allaahu allah ku soo dejiyey calaa muusa nabi muuse markaas ayuu tamaniyey oo uu jeclaystay waraqa in waktiga nebi moxamed sala allahu calay wasalam nabinimadiisu soo caanbaxaydo waktigaas inuu noolaado jeclaysta khayrka waa la jeclaystaa wuxuu yidhi waraqa yaa laytanii shallaytadaydiiye fiihaa fii ayaami nubuwa maalmaha nabinimada jadacan dhallinyaro haddaan ahaa laha al haddaan mid dhallinyaro ahaa laha jadaca asalka waxaa la isticmaala xoolaha dhallinyarada laakiin haddeer waxa weeye nin dhallinyaro haddaan ahaa lahay uula jeeda alla shallatadaydiiye haddaan ahaa lahaa maalmaha oo nubuwadaada nabinimadaada ah, maalmaha nabinimadaadu soo baxaydo jadacan haddaan ahaa lahaa laytanii shallaytadaydiiye akuunu haddaan ahaa lahaa xayan mid nool id waqti yukhrijuka ay ku bixinayaan oo ku masaafirinayaan qowmuka tolka waraqa durbaba wuxuu ogaaday nabiga sala allahu calayhi wasalam tolkiis inay la ollaytami doonaan ayna masaafiri doonaan taasuu ogaado taasuu ogaado qofka markaa hadduu caalim ku yahay shay oo uu yaqaano shaygaanoo kale sida uu noqdo ma'aalkiisa ee sida curfiga iyo caadada lagu yaqaan waa uu xukmina inay masaafiri doonaanuu markaasii sheega maxaa yeelay sida caadadu ku dareersataa sidaas aheed weligeed nabi ummad uma imaan qof kayr wado towxiid sheega ummad uma imaan ummadaasoo kufri iyo shirki ku sugan ilaa ummaddu waa colaadida sidaasaada caadada ku dareensa saas daraaddeed ayuu yihi nabi jamra waxaa ku sugan in qofku uu ku xukmi karo sidii caadadu ku dareensato la arki jiray shaygan oo uu ku bartay inuu wax ku xukmi karo dhihi karo shaygaanu sidaan arki jirnay nuucaasu noqona Ah, waa qof oqoon u leh qofka hadlaya hayga faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam awa mukhrijiyahum waa la yaabo oo ma ibixinayaan maxaa yeelay inuu la yaabo waxaa keenee waqtigaas nabiga sala اllahu calayh wasalam sidii loo jeclaa asaadiq alamiin ala dhihi jir waqtigaas quraysh waxay dhihi jireen asaadiq alamiin runlowgii aaminka ahaa aaday u jeclaayeen xataa kacbada maray dhisayeen ayagoo mushrikiin ah oo ay isku qabteen dhagaxa xajaru aswadkaa meesha yaa gelina ah, meesha yaa gelin waa agtay meel oo halkaas xabadkaaga ka hoose xuduunta camalku aadanu ku jira meeshaas marka qofkaa inta qaado qabiiladaa inta qaado gelinay waa sharaf weyn inaad tira xajaru aswadka meesha anaa gelin qolo walba marka kale qolada kale uma quurto dadkiina muslim maaha marka yaa gelina yaa gelina waa la isku qabsan maray isku baabi'i tegeen aalen waryaanaan islaynin ninka noogu horeeya noo yimaada ninkaas aan u dayn khalaas waa u daynaan markaasuu nabigu soo galay salى الlahu عalيه wasalam mar alla markay arkeen yahahn radina bi raalliyan kuna ma maxamed dulamiina yimid asaadiq اlamiin khalaas raalliyan ku wadan isaguna fiiri ma dhihin waa fursad aan ka faa'iidaysto si aan magac ugu helo ummadda dhexdeeda ugu shuhroobo ma dhihin wuxuu yidhi go inta dhiga goow inta dhigay dhagaxiyu saaray wuxuu yidhi afarta gees qolow kulli wix qabaa'il ahaan qoloba geesa qabada hayaan qaadno asna hoosuu ka haya aan qaadno ku dhaweeyo meesha ku dhaweey kudh gacantiisuu meeshii dalab kula si haa kulli waa qaadeen waa sharfowde xoogaa ka faa'iidaysa lama rabo daa hoogaa fursad aragto ummadda dhamaa la ilaaliyaa waxa weyn qalbigooda wanaagooda maslaxadooda waa inta ka faa'iidayso maaha sax ummaddii o dhan u ilaaliy marka fiiri meeshuu ka joogay sidaas ninkii dhexdooda ka ahaa ilaahay markuu doorto qayb u siyaada lala collayto marka waa nuucaas caadada banu aadamka nabigu waa la yaabay salى الlahu عalيه wasalam wuxuu ku yidhi awa mukhrijiyahu may bixinayaan qaala wuxuu yidhi waraqa nacam waa ku bixinaya waa lagaa cayrina marka xitaa yaqaana wuxuu yaqaano wax ku xukmina oh. lam yati waa kanaa masaladaan ogi lam yati lama imaan rajulun qof qadu weligiis bimili maa kii wax la ah ji'ta bihi aad la timid ilaa cuudiya waa lala collaytamay weligeed ma dhicin waxa aad la timid allah keligiis la caabudo nin la yimid kaa horreeyey ilaa waa lala collaytamay maadaamay caadadu sidaas ku dareersatay waddadii ad mari doontaa saasuu leeyahy waddadii mari doontaa markaasuu wuxuu yidhi waraqa wain yudrignii hadduu isoo gaaro yowmuka maalinkaaga ansurka waa kuu gargaaraa nasran gargaar gargaarkoo mu'asanan la xoojiyey maalinkaaga haddaan noolaado waan kuu gargaara hadda fiiri waa shayb indhala isagoo xaaladdaas dhima anigu waa gaboobay waxna ma galo bal ciddii alla u bixiyaan arkayna intiisuu rabaa inuu ilaahay ugu gargaaro adiga in kaleeto kuma saarni moogtahay tabartaadaa la rabaa u gargaarto diinka soo ma jeed intii ilaahay ku siiyey in kalena xilkaama saar inta alla ku siiyey alla ugu gargaar waa kuu gargaarayaa weliba gargaar la xoojiyey uma lam yanshab siima nagaan waraqatu an tuufiya in la oofsaday waraqa waa iska dhinta markiiba mas muddo dheer siima nagaan uma lam yanshab siima nagaan waraqatu an tuwfiya in la oofsaday wa fatara alwaxyi waxyigiina waa kala go-ay malagii u imaanayay nabiga sala allahu alay slam mudduu ka maqna ilaahay waa xakiim maadaama uu markii hore nabigu argagaxay oo naxay waxaa la rabaa naftiisu inay degto oo uu asagu u hiloobo ah, oo yidhaha war khayrkii alla yaa ii keena mar ah, inuu isagu hiloobaa la rabaa haddii isla markaa dana soo celsho si inuu sida argagaxaa dhaco marka ilaahay waa xakiim inuu asaga qalbigiisu dego oo uu u hilooba ayaa la rabaa qaala bnu shihaab wuxuu yidhi ibnu shihaab azuhri waa raawigii xadiidka ka wariyey curwa ibnu zubayr oo xadiidka ka wariyey can caaisha binti abi bakr sidiiq marka ibnu shihaab waa zuhri wuxuu yidhi intaas horta waxa weeyaan xadiiska dariiqaas caaisho uga wari oo min musnadi caaisha weeye laakiin wuxuu ihi waakbaranii wuxuu ii sheegay abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf anna jaabir annadaas nusqooyinka gabalay ka dhacda khaasatan kuwa sawirkaa qaara ka badan annadaasu ka maqanta inay annadu kuugu qorantaa la rabaa xadiiskay ka mid tahay wa akhbaranii wuxuu ii sheegay abu salma ibnu cabdiraxmaan anna jaabir ibna cabdillaah alansaariy jaabir ibnu cabdillaahi alansaari wuxuu ii sheegay qaala inuu yidhi jaabir walxaalna uu yidhi huwa jaabir yuxadiu uu ka warrama can fatrati اlwaxy waxyiga kala go-idiisii asagoo ka warrama wuxuu yidhi faqaala nabiga wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam fii xadiiii xadiidkiisa nabigu wuxuu ku yidhi baynamaa bayna waqti ana aniga amshi aan soconaa id waqtigaa samictu waxaan maqlay sawtan dhawaaq min asamaa kor aan ka maqlo anoo soconaa aan kor dhawaaq ka maqlo fa rafactu basarii aragaygan kor u qaaday kor aan fiiriyey fa idaa isla markiiba almalaku malagii alladii malagii jaaanii iigu yimid bixiraa'in jaalisun waa mid fadhiya calaa kursiyin kursi ku fadhiya kursigaasoo bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdiisa ku sugan daan dhawaaqii fiiriyey waaba aqaanba waa malagii oo iigu imaan jiray qaaru xiraa isagiyaa kursi hawadan yaalla yaa celinaya allaha dhulkaa nala celinaya celina dhulkaana hadda yaa nala celina meel masaajid ka dhiso meel suuli ka dhigo meel guri ka dhigo meel bannaan ka dhigo meel waddo ka dhigo iskaga tasarufayno ilaahay noo saqiray allahaas nagu haya ahwadana haya oo kursigaas ku haya allahaasa ku haya sida dhulkana la kugu saqiray malaa'igtiya ilaahay u saqiray meeshan markaasay meel fadhiisanayaan meel istaagayaan meel soconaya allaha dhulka nagu hayaana ku haya marka malaga halkaas fadhiya farucibtu minhu argagax xaggiisaa layga argagixiyey markaan arkay malaga haybadiisa waa argagaxa haddana fa rucibtu minhu xaggiisaa layga argagaxgeliyey fa rajactu waa laabto khadiijan u laabtay fa qultu waxaan idhi zamiluuni iduduuba war hallay duuduuba haddana argagaxaan dareemaa qofku caadaduu yaqaan waa inuu isku daweeyo haddaan sharcigu diidin caadadaasa carabtu jiqin iyadaana nabigu isku daweyna markuu argagax dareemo horena masaladaasna xalan soo qaadan fa anzala allaahu tacaala ilaah wuxuu soo yaa ayuha almudair midka isduuduubayo qum istaag faandir dadka u dig ha isduuduubin istaag dadka u digoo naarta uga dig iyo shirkiga iyo cadaabka alle ilaa qowlihi ilaahay qowlkiisa intii laga gaaro warujza sanamyaalka fahjur ka tag sanamyaalka ka tag ilaa nabiga sala allahu alay waslm diinkan dadkii u gaarsiina nabigu asagu sanam ma caabudi jirin laakiin dadka u sheeg waxaa tira war sanamka ha laga tago waa rujza sanam yaalka la caabuda waa cibaadaةulasnaam rujsigu sanam yaalka la caabuda fahjur ka tag faxamiya alwaxyu waxyigii waa kululaaday watataabaca waana israacraacay markaa si istabajoog uu u soo degay aayaadkii iyo suwarkiiay soo degeen markaas arrintii kitaabu اlimaan haadaa maxalo xadiiska soo socda iimaanka ka hadla kitaabu اliimaan iimaanka kitaabkiisa haadaa maxalo rawa اlbukhaariyu imaamu اlbukhaari wuxuu ka wariyey can anasin radia اllaahu canhu can الnebiy nabiga inuu ka wariyey salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi alaaثun ey alaaثu khisaalin saddex arrimood man qof kasta oo kunna ay ku sugnaadaan fiihi qofka dhexdiisa wejada qofkaasu wuxuu helay xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa qof kasta oo saddex sifa ay ku sugnaadaan iimaanka macaankiisii ayuu hela qofkaas xadiidkaas nabigu sala allahu alay slam wuxuu noo sheegay iimaanku inuu leeyahay macaan macaan oo la dhedhansado ibn abi jamre wuxuu yidhi waxay daliil weliba u tahay iimaanka qofna waa dhadhansana midna u dhadhamima qofka isagoon gaal ahayno muumin ah waxaa dhacday inuusan gaarin inuu dhadhansado ah, qofna waa dhadhansanaa heerkaasuu gaara saddexdan sifo qofka laga helaa dhadhansana laakiin wuxuu yidhi culammadu waxay isku khilaafeen dhadhankaas macaankaas macaankaas ma mid xisiyaho toos qofku u dareemayaa mase waa mid macnawiya qaar ay yidhaahdeen waa macnawi laakiin taas waa sarfi oo xadiiska lafdigiisa laga sarfiyo daahirka deliilna male saas darteeda sawaabku wuxuu yahay oo raajixu uu yahay yunshiiqu in daahirka lagu socdo oo la yidhaahdo maya macaan oo xisi ah oo la dareemayo wey markaasuu miisaal la sii daayo la fahmi karo miisaaladaas laba aan ka sheegno waxaa ka mid ah bilaal markii mushrikiintu ku cadaabayeen oo ku ciqaabayeen maka maka oo qofaan kulaylkeeda arag aan loo cabiri karin kulaylku heerkuu gaaro markay qoraxdu aad u kululaato aa ciridda la dhigayo qoraxda ciridda oo dab in lagu shiday caal ah markaasaa dhabarka inta loo dhigaa xabadkana dhagax weyn laga saaray xaaladda xanuunka intaas la eg asaga wuxuu dareemayaa iimaanka lagu cadaabayo lagu haysto macaankiisa macaankaasaana halmaansiina markaasuu ku dhiira jiray inuu ku dhawaaqo kelimadda gaala u naqceb tahay oo wuxuu dhihi jiray axad axad marka la ka laabo ka laabo diinkaas oo tawxiidka ka laabo markaasay uu ku sii dhadhansanaaba markaasuu leeyahy axad alla waa mid axad kale cibaadana ma le wuxuu ku adkaysana waa dhadhan wuxuu idhi markuu dhimanayeyne waxay lahayd ehelkiisu waa karbaa alla kurbadeenni maanta kurbaan nahaydo markaasuu lahaa waa darabaa alla farxaddayda mawdkiiyahayo ogow sakaraadkiiyahayo adan alqa axiba muxamadan waxisbu farxadaydiyaa timi waa dhimanaa beriyaa nabi maxamed la kulmayo xisbigiisi uu leey ka war ah. farxaddaydi xanuunkii mowdku aw sakaraad mowdku la xanuun weeye waxaa ka qaalib noqday macaanka macaanka uu iimaanka dhadhansanayo ah. kaasaa ka qaalib noqday se uma jeedo kaasaa ka qaalib noqday tusaale kale tusaaleyaalkuu keenay waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah oo ay duleen muslimiinta oo nabigu hogaaminaa sala allahu calayh habeenkii markii lasoo laabtay oo meel la degay ayaa laba nin waardiyihi loo dhiibay laba saxaabi midaa seexday kii kalaa waardiyahaya qoladii maanta la weeraray mid ka ah aa soo tegey oo fiiriyey waardiyihii uu kii salaada ku jiru ku dhejiyey fallaar nab qur-aanu oo u baxayuu ku macaansanaa kama bixin salaada xanuunkan waxaa halmansiiyey macaanka qur-aanka uu ku raaxaysana inuu kala gooya dhibaydaba inuu qur-aanka kala gooyo u akrinaa aa uga xanuun badan leebka ku dhacay macaanku meeshuu la gaaro markaasuu mid kale u dhiibu ku dheji ma kala goyn salaaddii mid saddexaaduu ku dheji markaasuu salaaddii ka baxay uu kiciyey kii kale wuxuu yidhi waxaan ka baqay anoo salaada ku jira nafta uga dhacdo oo muslimiinta loo gudbo oo dhibku aniga iga gudbo muslimiinta gaaro maahana iguma fududa inaan kala gooya marka qofku waa dhadhansanayaa marka iimaankiisu xoogaabo cibaadaduu dhadhansanaya u dhadhamaya dhadhan oo xaqiiqa ah maahan mid malamalaa we alaau saddex sifo waa alaau khisaalin saddex arrimood man qof kasta oo ku nafiya ay ku sugnaadaan wakaana taamaa qofkay ku sugnaadaan wajada wuxuu helaa xalaawata alimaan imaanka macaankiisa an yakuuna allah allah waa inuu ahaado wa rasuulu rasuulkiisa axabba kuwa la jacayl badan yahay ilayhi axabba mufsada laga dhigo ismu tafdiil oo min ay ka dambaydo ifraad iyo tadkiir aa loo laasimina an yakuuna allaahu wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisu waa inay ahaadaan axabba kuwa laga jacayl badan yahay ilayhi qofka intii kaa mimaa kii siwaahuma ka soo haray mimaa mimaa maadaa mawsuulaa oo cumuum faa'iidaynayda dhammaan wixii ka soo haray wey xataa naftiisaa ku jirta ehelkiisa maalkiisa koow waa midka koobaad sifadaas qofka laga helaa iimaana degiya macaankiisa in naftiisa maalkiisa ehelkiisa dhammaan wixii ka soo haray ilaah iyo rasuul iyo ilaah iyo rasuul waa inuu ilaah iyo rasuul jeceli koow waa midda koobaad tan labaad wa an yuxiba almar'a qofka waa inuu jeclaado laa yuxibuhu xaal uusan u jeclaanayn u jeclaanayn ilaa lilaahi allah dartiis subxana tacala ilah waa sarreeya qofka uu jeclaana waa inuusan u jeclaan qofku waa kugu qabiil qofku waa kugu xisbi qofkaanu waxbuu ku siiye xooluu ku siiye midna waa inuusan u jeclaan muxuu jeclaanayaa qofkaanu wuxuu ku sifaysan yahay sifaad alla jeceliya ictiqaadkuu ku sifaysan yahay cibaadadiisa manhajkiisa dariiqadiisa sifaadda uu ku sugan yahay waa sifaad alla jecel yahay soo ma aha adigana hata alla hadduu jecel yahay sifaadan addoon allah tahay soo ma aha waxa alla jecel yaha jeclaanay saasaad qofkaan u jeclaanay qofkaan sifaaddiisaan allah jecel waa inaad jeclaata haddaad addoon ilahay waa tan labaad wa an yakraha waa inuu qofku nabcaadaa an yacuudda inuu u ahaado an yacuudda an yasiira laaba rajaca maaha waa saara an yacuudda inuu u ahaado fi اlkufri ila اlkufri fiiduna waa bimacnaa ilaa kufri inuu u ahaado waa inuu u nabcaadaa kamaa yakrahu siduu u necab yahay an yuqdafa in lagu tuuro fi naari dab gaalnimada inuu gaalnimo ku dhaco qofku waa inuu u nabcaadaa sida uu u necab yahay dab in lagu rido dab in lagugu rido waxaad ka necabtahay lama suuray karo kale nuucaasoo kale waa inaad gaalnimada u aragta sababtoo ah gaalnimada dabaa ka dhalana weliba dabkii weynaayo dabka allah maaha dabka adduun marka saas waa in qofku u nabcaadaa gaalnimada saddexdaas wuxuu yidhi xaashyadan waynu kugu yaallaa daarulminhaaje xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxaa xadiiska ku sugan ishaaro oo lagu ishaarayo ila ataxallii biاlfadaa'il waاtakhallii can اradaa'il taxalligu waxay tahay wanaagga qofku inuu ku sifoobo takhalligana waa inuu xumaanta ka marnaado xadiiska marka taasuu tusaya wy inuu qofku ku sifoobo fadaa'isha ilaah iyo rasuul la jeclaado dadka ilaah iyo rasuul jecel ilaah iyo rasuul jecel yihiin la jeclaado waa aلtaxalli biاlfadaa'il tan ugu dambaydoo ah kufriga iyo xumaanta la nafcaadaana waa atakhalii can iradaa'il xumaanyaalka inuu qofku khaali ka noqdo ah. taxalli iyo takhali tusaalihiisu waxay qofka wuu shaqaynaa dhar wasaquu sitaa hadhow hadduu rabo inuu isqurxiyo muxuu sameeyaa koow takhalliyuu sameeyaa dharka wasaqdaah iska siigaa xamaamku taga suuliga waa qubaysta uskagu iska dhaqa afkan oo iska cadayaa kadibu labiska cusub gashadaa labiskan cusubuu gashanayaa la yidhaha taxalli takhallina waa wasaqdu iska dhigayey diinkuna waa nuucaas shirkiga kufriga macaasida bidcada oo qofku iska marnaysiyo waa takhali waxyaalihii xunaa inuu ka marnaado qofka taxalliguna waa iimaankii xubullaahi xubu rasuul inuu qofku ku sifooyo oo u qaato sidaas weeye maxabada ilaahay la jeclaadaana waa labo laba qaybood wey farad iyo sunna faradku wuxuu yahay qofku inuu jacayl weyn ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaado jacaylkaasoo ku xambaara qofka wax kastoo alla amray inuu sameeyo oo waajiba wax kastoo alla ka reebay inuu ka haro oo xaaraan aha inuu ka haro qadarka allena raalli ku noqdo kaas waa waajib wa aslu liimaan jacaylka sunnada waa maxe waa sunnooyinka inuu daa'imo waxyaalaha shubahaadka iyo karaahiyadana ka fogaado waana yaryahay qof isku darsaday labadaas ee jacaylkii sunnada ha gaaray inta waajib dhammeeyey waa yaryahay waa qof ilaahay uun qayr la maagay ibn abi jamra wuxuu yidhi in la sheegto ilaah iyo rasuulaan jecela waa waxyaalo nafta u degdegto naftu waa iska degta ilahay rasuulana waa jecel iddicaagaas laakiin nabiga salى اllahu calayh wasalam labadan calaamuu ka dhigay yuu yidhi imtixaan wax laysku imtixaamo ah, labadan calaamo uu wuxuu ka dhigay tafriiqan bayna dacwa wاlxaqiiqa wax kala saara sheegasho iyo xaqiiqo labada calaamo wuxuu leeyahay an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahumaa وan يuحiب المaرأa laa يuحibu ilا لilah intaas waa التaxali biالفadaaئل hal miduu ka dhig tan dambena waa التakalي can الradaaئل miduu ka dhig tanaa marka raba saas daraaddeed qofka doonaya sheegashadiisu inay run tahay ayna been tahay naftiisa waa inuu ku imtixaano xadiiskan saad ku ogaano u imtixaane inaad ilaahay iyo rasuul jeceshahay ood naftaada ka jeceshahay tusaale ama ehelkaaga aad ka jeceshahay shay ayaa ilaahay iyo rasuulku ku amreen waa lagu amray ehelkaagiyaa kuu diiday alla iyo rasuul ayaad khilaafto ehelkaad raacday yaa jecesha ehelkaagaa jecesha ha caddaata inaad been sheegay waa caddaata ehelkii waa ka diiday waxaad tidhi ehelow alla iyo rasuulaa i amray khiyaar melihi markaasaad adeecday alla ila ehelkaaga alla i rasuulaad alla i rasuulaad ka jecesha markaas naftaadii haddana ku timi shayaad adugu jecleed ilaahaya rasuulaa diiday waa ka hari diiday haddee naftaada iyo ilaahaiyo rasuul waxaad jeclaatay naftaada soo maha shayaad jecleed ilaahiyo rasuulaa diideen waa ka hartay alla l ilahiyaad jeceshay rasuulkiisa ood naftaada ka jeceshay maxaa adiga iska har ayagaa kaala habray marka war adugu is imtixaan adugu is imtixaan ilaa adiga naftaada la rabaa inaad xisaab u diyaargarowdo intaan ilaahay ku xisaabin taas ayaa lagaa rabaa rawa اlbukhaariyu imaam اlbukhaari wuxuu ka wariyey can cubaadata bni saamit radia allaahu wa kaana cubaada wuxuuna ahaa shahidda mid xaadiray badran dagaalkii badar saxaabadii ka qayb gashay iyuu ka ahaa wa huwa cubaada axadu nuqabaa'i nabadoonnadii mid ka midana waa ahaa laylat alcaqaba waa laylat alcaqaba ahaaniya mid ka miduu ahaa laylat alcaqaba waa baycat alcaqaba ballanka markay ansaaru la gelaayeen nabiga sala allahu calayh wasalam nabigeenna suban sala allahu calayh wasalam sanad kasta xajka markuu maka joogay carabtu waa soo xajin jireen ayagoo gaalahay soo xajin jireen oo xajka imaan jireen qabiil walbaana meelu deli jiray mar alla marka xajka la gaaro uu qabiil qabiil ugu tegi jiro qabiilkaan u tegaan meeshaan degan markaasuu leeyahay iwada guryihiinnii igeeya iyo deegaankiinnii iddifaaca aan risaalada rabbi ii soo dhibay ummadda gaarsiiye markaasay leeyihiin arrinkaagu hadduu xoogaado oo aad awood yeelato markaad dhimato dhaxalka ma annagu markaasuu leeyahay maya taas ilaahay baa maamula ciddu rabunu u dhiibaya ee jannaad helaydaane idiaaca markaasina may maya daana madaxnimada lahayn markaa dhimata naga wa markii dambe ansaaru helay toban ansaar iyagaa rumeeyey waa tageen madiinay tageen diinkiiyay gaarsiiyeen sanadii labaaday toddobaatan ku yimaadeen iyo dhowr oo laba-iyo toban nabadoon kala hogaaminayda laba-iyo toban nabadoon mid ka midu waa cibaada oo ad dhahayaan mid walbaaba tolkay anaa ka mas-uula waxaan ballan qaadaynaa ta ku wadno oo waddankayagay ku geyno inaan kaa difaacno waxa aan naftayada iyo ehelkayaga ka difaacno jannana aan ilaahay uga hawno oonaan wax kale kaaga rabo annagaa kodayna ballankaas dadkii qaadayey ayuu ka mid ahaa weliba qabiilkiisao dhan u qaadayay maa naftiisa oo le tolkii anaa ka meel marina inay ku difaacaan naf iyo maal kula garab istaagaan kuwaasuu ka mid aha marka wahuwa axadu nuqabaa'i nabadoonnadii mid ka miduu ahaa leylata alcaqaba leylata baycat alcaqaba anna rasuulalaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi walxaal xowlahu nebiga hareerihiisa xisaabatun jamaaca ay ku sugan tahay jamaacadaasoo min asxaabi asxaabtiisa ka mid ah baayicunii ballan ila gala ballan ila gala calaa an laa tushrikuu billaahi shay inaadnaan ilaahay wax la wadaajayn ballan igula gala ballan igula gala inaadnaan ilaahay cid kale wax ugu darayn saasuu ku yidhi shay-an waa nakira fii siyaaqi nafyi laada ka horayda waa naafiya ah, waa naafiya marka tacumu cumuum cumuumka macnaheeda waa maxee wax alla ka soo haray oo dhan ayaa shaygu ku dhaca malag muqarab ah ilaah cibaado looguma daro nabi mursal ah ilaahay cibaado looguma daro weli saalix ah ilaahay cibaado looguma daro dhagax iyo geed iyo wax kala midna ilahay wax looguma daro hal shay inaadnan ilaahay garab dhigayn ilaahay cid shirka laah ma jirto inaadnaan ilaahay shirka cid kala dhigayn ballanigula gala waa dembi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn inaad ka beri noqoydaan ka haraydaan ballan ilaahay igula gala walaa tasriquu inaadnaan waxadayn ballan ilaahay igula gala walaa tasnuu inaadnan sinaysayn ballan igula gala walaa taqtuluu wlaadakum carruurtiinna inaadnan dilayna ballan igula gala dad qof kastoo ilaahay xarimay in la dilo wa khaasatan qof muslima in la dilo waaba xaaraan eh carruurta muxuu nabigu u gaar yeelayaa markaas waaqicada taagneeda ugu badnayd waxaa qaalib ahaa mushrikiintu inay carruurtooda laayaan ayagoo fakri ka cabsana ama ceeb ka cabsana ama ceeb ka cabsana ay lay jireen caruurtooda oh, ceeb ayagoo ka cabsanay ama fakri ka cabsana si gaara saas ugu sheegaya saddexdan kalena waxay ka mid yihiin kabaa'irta waaweyn oo khatarta ah ee halaagta dadka ee naarta tiimbida middeeda kale fiiriya qaabka ay u kala horeeyaan inaadnaan waxadayn inaadnaan sinaysayn carruurtiinala dilay marar badan zinada iyo carruurta la laayaa waa isdaba socdaan waana kala dhashaa shaydaanku waa cadow qofka marka koowaad dembigu ku ridaa markuu dembiga ku rido wuxuu ku dadaalaa inuu mid ka daran ku rido ilaa uu gaalnimo gaarsiiyo marka horeto zinuu ku ridaya qofka markuu zinada ku hubsado oo ilma caloosha galaan uu leeyahay yaadan ceeboobin ilmaha dil ilmaha hala dilo kaniini laq soo xaaq soo tuur ilmaha waa ka dembigii hore zinada waa ka weyi hadda waa naf aan dembi kalabsanoo la dila markaa dambe uu leeyahay hadda waana sinaysato waa isogta naf mu'minadana waa disha adiga waa kaaga dhammaata iska gaalo ilaa uu marka naar ku hubsado ka hadlin la rabaa marka horeeto inaad meel adag ka istaagto hadduu midkan koobaad kugu ridana ka labaad uusan kugu rido wuxuu kuu suuraynayaa dadkaad ku ceeboobayda laakiin ilaahayaad ku ceeboobayda marna kugu soo dhici mee bal musiibada ku haysa yastakfuruuna min annaas walaa yastakfuruuna min allahi wahuwa macahu inaa lilaahi wa inaa dadkiyaa la yska qarinayaa ilaahayo mar walba daalacanayana ma la yska qarinayo hadilina ilmaha marka horena sinada iska daaye haddaad ku dhacdeenna ilmaha hadilinina waa dembi ka sii darane waa dembi ka sii daran dhaqaatiirnaad meelay u furteen inay ilmahaas kaliya laayaan oy soo ridaan ta lacag yar ku qaataan allahuma mustacaan walaa taatuu inaadnaan la imaanayn inaadnaan la imaanayn ballan igula gala bibuhtaanin been beentaasoo taftaruunahu aad samaysanaydaan bayna aydiikum wa arjulikum lugihiinna iyo gacmihiina hortooda lugaha iyo gacmaha maxaa loogu tiiriyaa beentaan sida qaalibka afcaasha addoommada lugaha iyo gacmaha ka dhacda e, marka waxaa loola jeedaa walaa ta'tuu inaadnan la imaanayn bibuutaanin been beentoo taftaruunahu aad abuuranaydaan oo samaysanaydaan oo been abuuranaydaan min qibali anfusikum naftiinna xaggeeda maxaa ka mid ah in ilmo meel aan xaq ahayn laga keenay nin aan dhalin loo saariyo oo waxa weya qof dumar ah inta dariiq aan xaq ahayn ilmo ku xambaarto ninkii qabay inay u saaridoo tira adaa waa been abuur lugahaaga iyo gacmahaaga hortooda aad ka samayday ah, nabiguna dumarka si gaaruhu ballankaas uga qaada ah, oo intaanu ay liba ku jirto si gaaru uga qaado walaa tacsuu inaadnaan caasinayn fii macruufi wanaag wuxuu yidhi ibnu abi jamre hadal balaaqo badan oo xeel dheer weeye wanaag inaadnaan caasayn macnaha waa hadal mubaalaqo iyo cumuum ka gaaray meesha ugu dambayday wanaag wax kastoo ilaah amray rasuulku amray waajib sunno midna inaadnaan caasayn sidaas ballan igula gala macruuf wax kastoo wanaaga waajib iyo sunnada faman wafaa qofkii oofiya uu yidhi nabigu sala allahu alay waslam ballankaas minkum idinka xaalu idin ka mid yahay faajru ajarkiisu cala allah allah korkiisu ahaado allah korkiisu ahaado oo waxa weya ilaahayaa ka abaalmarinaa ajarka haddeer halkaan laguma sheegin laakiin xadiidka mucaad nabigu wuxuu ku sheegay qofka ballankaas oofiya alla keligiis caabuda xaqa uu leeyahay ilaah u ballanqaada inay tahay janno inuu geliyo oo usan cadaabin taasuu u sheegay waman asaaba qofkii asiiba min daalika madkuurka xaaluu ka mid yahay wixii lasoo sheegay wuxuu ahaa shirki iyo tuugo iyo zino iyo qatlu nafsi alatii xarama allahu qatlahaa iyo iftiraa iyo been abuur iyo ilmo loo saariyo cidaan dhalin iyo in wanaagga la khilaafo intaasaa la soo sheegay shay-antu waa nakiro fii siyaaqi shardi cumuumay faa'iidayna mantaa shardiyaan laakiin taksiisaa ku jira markaan aayadaa khasiisi doonta oo waxaa la leeyahay n xaashiyadana waa idinkugu yaallaaha xaashiyadana matnigana oo xaashiyada dabcadda daaruminhaaj xaashiyadana waa idinkugu yaallaa sharaxa kaleeto laftiisa oo sharnuubina waa ku yaallaahe waman asaaba qofkii asiiba min daalika inta lasoo sheego dembiya wax xaggiisa shay-an qofkii shay ka asiiba hayra shirki oo aan shirki ahayn shirkigu kuma jiro hadda shirki waa baab gaara ah, ee dunuubtii kale waa ah, shirki waa baab gaara aayadaa ka reebtay aayaddaas waa aayadee waa aayadda suuratu الnisaa in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay marnaba ma dhaaf in loo shariig yeelo macnaha qofkan ka toobadkeeda qofaan ka toobadkeenin shirki ilaahay sinaba ugu dhaafima marka kuma jiree cumuumkii anta aayaddaasaa khasisay shirkiga ee dunuubta inta kale ee gaalnimada ka sokayda qofkii ku dhaca oo fa cuuqiba la ciqaabo fi dunya addunyada dhexdeeda ciqaabkaasu labuu noqon karaa xadka in laga oofiyo qofkaan waa sinaystay xadkiyaa laga oofiye waxbuu xaday xadkiyaa laga oofiye qofuu dilay xadkiyaa laga oofiyey xadkiyaa laga oofiyey xadkiyaa laga oofiyey wuxuu kaloo noqon karaa ayadoon xadkii laga oofina ilaahay ciqaab ku rido xanuunno iyo masaa'ibaa alla ku rido aysaguna waa kafaarada labaduba dembiga kafaaraguday u noqon saas sidaas daraaddeed xadiiskan wuxuu sariix ku yahay xuduudda la oofinaa qofka kafaaraguday u tahay qofaa xad galay waa la soo qabtay maxkamaddii la keenay xadkia laga oofiyey dembigaas waa loo dhaafa ma inuu toorad keenaa shardiya maya jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen maya shardi ma isagoon toorad keenin oofinta xadka laga oofiyaa lagu dahira ah. waa zinaystay waa la soo qabtay asagu ma tooba kama toobad keeni zinada xadkiibaa la marsiiye waa dembi dhaaf weyne zinadaas waa loo dhaafa waa loo dhaafa waxba xaday gacantiia laga gooyey tuugadaas waa loo dhaafay jamaahiiru ahlicilmi saas yihahdeen aimo yaraa khilaafeen waa in kugu yaalla xaashiyada xaafid ibnu xajar isagoo sidaas u caddaynaya oo aimo yar qaar taabiciyaalka ka mida imaamkii mufasirkaa weynaa imaamulbaqawi ayaa waxay mareen maya inuu toobad keenaa shardiya ah. iyo ibnulxasmi waana qowlka muctasilada qowlkaas laakiin jamaahiirtu waxay mareen maya wax weyn haddiiba xadka laga oofiyo xuduudu kafaaray qofka u tahay wakadalika waxaa la mid ah masaa'ib ilaahay hadduu ku rido masaa'ibtu qofka dembi dhaafay u noqoto maxaa ila hadalka nabiga fiiriya waman asaaba qofkii asiiba min daalika kaas la soo sheegay xaaluu ka mid yahay shay-an shay oo fa lagu ciqaabo fi dunyaa fa huwa ciqaabku kafaaratun kafaara yahay low qofkaas waman asaaba qofkii asiiba min daalika kan la soo sheegay xaaluu ka yahay shay-an shay hayra shirki shirkigu kuma jiro uma satarahullah kadibna alla asturo qofkaanu xadu galay lagama oofin ilaahay baa asturay fa huwa ey fa amruhu arrinkiisa ilallaah mufawadun waa mid loo bandhigay ilallaah arrinkiisa ilaaha loo bandhigay in shaa allah hadduu doono cafa canhu waa iska cafina bifadlihi fadligiisuu ku cafina wa in shaa hadduu doonona caaqabahu ilaahay waa ciqaaba bicadlihi cadaaladiisuu ku ciqaaba qofkii xuduuddii alluu galay xadkii lagama oofin ilaa ha casroo qariyey ciqaab iyo cuqubooyina ilaahay adduunka kuma ridi waa dhintay hadduusan dembigaasu shirki ahayn fa huwa taxta mashii'at illah qofkaas mashiicada alluu ka hoos jiraa alla hadduu doonana waa iska cafinaa bifadli hadduu doonana waa ciqaaba bicadli cadaaladdu marsiina waana sida aayadda suuratu nisaa sheegayda ah, in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayaqfiru maa duuna daalika liman yashaa mashiiu ku jira mashiiadu ku jira waa goorma in lam yatub wey haddaan xadka laga oofin walam yatub uusanna toobad keenin hadduu toobad keeno maya loo cadaabi ma qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllaah in allaha yaqfiru dunuuba jamiica xataa shirki markaas shirki waa ku jira markaas mar hadduu qofku toobad keeno dunuubtu kala qaad male lama kala qaadayo laakiin hadduusan toobad keenin shirkigu ka mid maahan inta ilahay u dhaafay isaga cadaabuu leey qofku shirki udhinto laakiin inta kale ayaa mashiicada alle qofku ku jira wuxuu xaashiyada ku soo guriyey ahlcilmiga masale isku khilaafeen qofka haddii uu galo xaj yaa u fadli badan inuu iskeeno maxkamadda isgeeyo de maxkamad markaan lena waaan ka laga hadlayaa meel ilaahay xuduuddii isii lagu oofinayo oo maxkamadu taallo xuduudda alle oofida zaaniga jeedasha dhagax ku disha tuuga midigta ka goyda qamriyo cadkab jeedasha laakiin sideennoo kale innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dad musiiba ku dhacday oon xuduudda dhexdooda laga oofayn haddaad tahay ilaahay isaga toobadka markaas de war male masaladan ma taalo sida annaga nagu dhacdoo kale qoomay ku dhacda musiibo ku dhacday oo xuduudii alle maxkamada oofayda aan la erag waa dad musiiba ku dhacday kuwaas waa qof inuu ilaha iskaga toobad keeno laakiin maalan meeshii maxkamaddii taagantay oo xuduudda alle laga oofinaa qofkii ku gala xadkii ma waxa u fadli badan inuu maxkamadda isgeeyo oo yidha xadkaa layga oofiyo mase waxa u fadli badan inuu qarsado oo ilaahay u toobad keeno hoos yaa u fadli badan culammadu labada qowlba waa yidhaahdeen laakiin tafsiilka ugu wanaagsan waxay yidhahdeen culummadu qofku naftiis isaga yaqaan naf maman oo macaasida ku maman hadday tahay waxaa u fiican in maxkamadda iskeeyo si kale ku harimi bari haddana ku laabe waa naf maman oo macaasida iyo balaayada ka kadana ordayo oo macaasida iclaansatay oo la og yahay inuu dembiga galay waa inuu maxkamadda isgeeya si naftiisa uga celiyo arintan laakiin qof macasidiisa aan cidlo ogeyn ilaah maahane aan aadmigu ogeyn mar wax ka qaldameen hadduu yahay waxba maxkamadda u isgeyne ha toobad keeno taasna adilada tusayda laga fahma ka waxa weeyaan maacis xadiidkiisa maacis iyo qaamidiyadii gabadhii qaamidiyada labadaba waa laga fahmaa sababtaa markay nabiga u yimaadeen oo yidhaahdeen waa sinaysanay nabig waa ka jeesta ah, waa ka jeesta waa ka jeesta markay tegi diideen xadka laga oofi taasna waxay culamadu waa ishaaro war ilahay u toobad keena ah, ilahay u toobadkeen ah, marka haddii aad joogto meelanba haddi xadba laga oofay hadda war kale male ilahay iskaga toobadkeen qofnaba hau sheegi war dadka looma sheego xumaantaada ilaahay baa kugu og ilaahay u toobadkeen haddaad joogto meel xuduudi laga oofinayana adaa naftaada yaqaana naf maman balaayada daba joogta hadda haddana ku laaba doonta hadday tahay waa inaad isgeydaa haddii kalena hoos iskaga toobadkeen hoos iskaga toobadkeen hoos iskaga toobadkeen fabaayacnaahu uu yidhi wuxuu yidhi cubaadat bnu saamid fabaayacnaahu nabiga ballanaan kula galnay calaa daalika intaas la soo sheegay firi ballankaas uu naga qaaday ballanaan nabiga kula galnay waxa saxaabada ilaahay u jeclaaday kitaabkiisa ugu sheegay inuu raalli ka noqday bal dadka raacana ina raalli ka yahay ballankaasay ilaaliyeen firi ballankaasay ilaaliyeen waxaa nabigu noo sheegay salى اlahu calيه wasalama dadka raadkaas qaada oo saas ballanka u ilaaliya adduunkana dalaalkay ka badbaadaan aakhirana naarta markii nabigu sheegay sala allahu calah wasalam ummaddiisu toddobaatan iyo saddex qaybood inay u qaybsamaydo toddobaatan iyo saddex firqo hal midna ay badbaadaydo oy dalaalka adduuniya cadaabka aakhira ka badbaadaydo muxuu ku tilmaamay midii marka la weydiiyey hiya alatii takuunu calaa maa ana calayhi alyowma wa asxaabi idan qofka doonaya inuu adduunka badbaado aakhirana badbaado ballankaasa ilaaliyo ballankaasa ilaaliyo ha ku sugnaado ballankay ku sugnaayeen saxaabadu ilaa qof kasta ballankaa laga rabaa muumine rawa الbukhaariyu imaamu الbukhaari wuxuu ka wariyey can abi bakrata radia allahu canhu qaala abu bakra wuxuu yidhi samictu rasuula الlah rasuulka allaan maqlay salى اllahu calayh wasalam yaquulu xaala uu leeyahay ida altaqa lmuslimaani laba muslim hadday iska hor yimaadaanoo kulmaan bisayfayhimaa labadooda seefood ay ku kulmaan falqaatilu kii wax dilay iyo walmaqtuulu kii la dilay fi naari naartay ahaadeen can abi bakra abi bakra kunyadaas markuu islaamay waxay ahayd qaswatu xunayn markii la hareereeyey daa'if dhufayskii ku jiray isagoo ku jiru islaama markuu rabay inuu soo baxuu bakradaas canjaladan waxay bakradu ceelasha marka geeskaana qoriya looga mudaa geeskaana qori qorina waa lagu dadbaa qoriga lagu dadbaa canjalada lagu xihaa si xarig u fududaado taas weye bakradu waa canjaladaas marka taasoo kale xarig ah uu ku soo baxay oo dhufayska uga soo baxay markaasa abubakra layihi saasaa loogu baxay dhufayskii daa'if yowma xunayn can abi bakrata radi allahu canhu qaal magaciisa waxaa la idhaha nufayc ibnu اlxaari a la idhahdaa nufayc ibnu اlxaari ibni kalada ayaa la yidhaahdaa xaasheedana waa idinkugu yaalla sababka magaca loogu baxshana waa idinkugu yaalla qaala wuxuu ihi samictu rasuula allah rasuulka allaan maqlay salى اllahu calayh wasalam yaquulu xaala uu leeyahay ida altaqa lmuslimaani laba qof oo muslima hadday iska hor yimaadaanoo kulmaan hadday iska hor yimaadaan bisayfayhimaa labadooda seefood seefta hubka wax lagu dagaalamo hubka wax lagu dilaa waa badan yahaye maxaa nabigu seefkaniyo u sheegay waqtigaas hubka lagu dagaalamay haalib u ahay ee waxaa loola jeedaa hub kasta laba qof oo muslin ah oo inay dagaalamaan rabaan laba qabiil laba qoys laba kooxood laba shaksi waxay rabaan haadaan muslim hadday iska hor yimaadaan oo inay isdilaan rabaan hubkooda siteen falqaatilu kii wax dilay midaa la dilo ilaa qofka unbaa dhimanaya iskumar inaysan dhimanaa dhici karta sida badan weliba waa inaysan iskumar dhiman iskumar iyagoo dhintana la aragay falqaatilu kan wax dilay walmaqtuulu kii la dilay fi naari naartay ahaadeen labaduba waa ahlu naar macnaha naaray muteen wey naaray muteen faqultu waxaan idhi yidhi abubakra yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow haada alqaatil midkan wax dilay oo qof muslima dilay daahirun amruhu arrinkiis waa kuweydiin maxuu naarta ku galay muslimuu dilay muslim la dilana cadaabka allah lagu galaa waana lagula waaraa carab allena waa lagu helaa lacnadii allena waa ku dhacdaa qofkaas cadaab weynna alla u diyaarsaday qof muslim dilay marka garanay kaas baabkiis waa cadli ku weydiimayo waxa uu naar ku gala waad horad noogu caddayn famaa baalulmaqtuuli kii la dilay oo asagiiba la dilay oon asagu wax dilin xaalkiisu muxuu yihi ou naarta ku galo qaala nab wuxuu idhi innahu asagu kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalaa calaa qatli saaxibihi saaxiibkiisa inuu dilo xariisan xaa loola jeedaa caaziman weeyuu qof go'aansaday qof muslimo walaalkiisa inuu dilo ah fiiriya meeshaas marka xadiiskaas muxuu noo caddeeyey horay qof kasta wuu u og yahay qof muslim dilay gardarre ku dilay inuu cadaab alla leeyahay laakiin maxaa caddaaday haddaadan dilin laakiin qalbiga ka go'aansato ayadana waa la mid waa la mid ah, haddaad go'aansato waxaa kala jira casmi iyo wahmi hadday wuxuu yihi wax inta qalbiga kaa galay aduu adan go'aansana iska tegey laguu qaba ma ilaahay uma qabto ah, in allaha tajaawaza can ummatii camaa xadaat bihi anfusahu nabigu yihi sal اlahu ala slm xadii saxi muslim ilaahay ummadayda waa u dhaafay waxyaalaha nafta waswaaskaa ku soo dhaca maba u qabtaba laakiin waa goorma maa lam tatakalam bihi aw tacmal waa haddaysan ku hadlin wixii xumaanta ahaa aysan kuna shaqayn laakiin hadduu qofku macaasi go'aansado isagoo sameeyu lamidi macaasiyuu go'aansaday asbaabtiina waa la yimid waa u suurtogeli wey ah, qof muslima caawa soo dil waa raadiyey waa orday waa u suurtogeli waaya isagoo dil ula dembi Ah, dagaalu galay reer reer iska hor yimid hebela la dilay isagoo dilo asna la mid ah, waa isku mid allah mustacaan waa isku mid marka dembigu wuxuu ku xihan yahay waa go'aansiga go'aansiga calaa xirsi cala alxirsi kaasuu ku xihan yahay dembigu meeshaas waxaa muhiim ah marka xaafid ibnu xajar fatxulbaariga xaashiyadana waynu kugu yaallaa hadalkoo laga soo raray xadiidka wuxuu ihi sida xaqa ah waxaa lagu xambaaraa dagaalka ay dagaalamayaan bikayri ta'wiilin saa'iqin haduu yahay waa markuusan ahayn dagaal oo ta'wiil ay ku dagaalamayaan laakiin dad oo ta'wiil ku dagaalamaa ta'wiilkuna uu saa'iq yahay xadiiska lagu xambaari maa xagga dhig cumuumka waxaa sidaasoo kale laga soo reebayaa xadiisaa qasisay qitaalu ahlilbaqyi aa laga soo reebaya dadka sharcigu ogolaaday in lala dagaalamo qitaalu ahlilbaqyi dadka ahlulbaqyiga qitaalkoodu marna ahlulbaqyiga waxaa la yidhaahdaa daa'ifada ku kacsan imaamka muslimiinta imaamkii muslimiinta hadduu cadli yahay daa'ifa ku kacdo waajib waxaa ah asagu inuu marka hore u diro dad u naseexeeyo koox hadday diidaan waa la dagaalamaa dadkana waajib waxaa ku waa inay ugu kaalmeeyaan waana laba muslim qofkaan ahlubaqi waalidkiisu gaal maaha waa muslim imaamka iyo dadka la socdanaa muslimiin dagaalkaas alqaatil walmaqtuul fi naar maaha ila harcigiiya amraybe harcigiiyaaba amray marna baqiga shaksiyaa lagu soo xadgudbaa qofaa qof ku soo duula marka fiiri marka naarta ay gelayaan waa markay labadoodu xariisan yihiin labaduba midka midka kaleu ku dadaala inuu dilo waa markaas laakiin midaa ku dadaalaa qof muslima walaalkiisa inuu dilo ama uu dhaco ama cirdigiisa uu ku xadgudbo kan kale ku dadaali maayee warya ceshadu taagay midaa la soo weerar fiiri kii la soo weeraray oo naftiisa loo socdo ama maalkiisa loo socdo ama cirdigiisa loo socdo hadduu wax dilo iyo haddii la dilo midna naar male isagu iyadana in kugu taalla xashuud qofka isaga la soo weeraray isagu kuma dadaali ilaa dembigu muxuu ku xirnaa innahu kaana xariisan alxirsu cala alqatli yuu ku xidhay hadday labadu laba xariirsina yihiin labadaba naartay gelay haddii laakiin mid xariis oo qofka muslimka uu dulmina midna xariis maahana ku dadaali maa dil ee waxbuu joog gacma ku gamba waryaa iga ceshan isagiyaa lagu soo duulay waa uu dilay kii ku soo duulay ama isagiyaa la dilay marnaba kaasuu naar ku geliy waxayla nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam man qutila duuna maali fahuwa shahiid man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid mar waaba shahiid ah. marka intaba xaashiyada maslada waa inu kugu taaba rawa الbukhaariyu can abi hurayraةa radia الlaahu canhu bukhaari wuxuu ka wariyey abi hurayra cabdiraxmaan ibnu sakriya la ydhaha magaciisa aadaa la iskugu khilaafaya nabigaa kunyadan abu hurayre u baxshay isagoo bisad yar sida u arkay markaasuu abu hurayre yidhi rawa albukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man yaquum qofkii istaaga leylata alqadri habeenka leylatulqadriga iimaanan rumaysnaan uu rumaysan yahay sharciyadeeda habeenkaas ilaah inuu jideeyo in cibaadada lagu dadaalo waxtisaaban iyo ajar gurubsi oo ajarkii lagu sheegay uu raadsanayo ufira lahu waxaa loo dhaafaa maakii taqdama hormaray oo min dembihi dembigiisa ah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi salى اllahu calيه wasalam man yaqum qofkii istaaga qiyaamka waxaa loola jeedaa in habeenka daaca lagu nooleeyo qofku ama salaad u taagan yahay ama waa fadhiya qur-aan u akrina adkaaru akrisana rabbiyuu barya waxa weeyaan waa in habeenka daaca lagu nooleeyo daaca lagu nooleeyo laylaة اqadrina waa inay noqoto habeenkii waa inaad waafaqdo ajarku kaasuu ku xidhan waa inaad habeenkii waafaqdo laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen inaad og tahay inuu laylatulqadrigi yahay shardi ma haddaad waafaqdo ajarkii waa leeda cibaadaad ku noolayday habeenkiina allah kugu aadiyey adugu ma ogid inay laylatulqadri tahay ajarkii waa leeda axaadiista gabal waxaa ku soo oranay man qaama ramadaan ramadaanka qofka istaaga culimmadu waxay yidhahdaan ramadaanka qofka istaaga dhammaan oo habeenkiisa ku nooleeyo cibaado waa xaqiiqo inuu laylatulqadrigu istaago ilaa laylatulqadriga waa la hubaa ramadaanku ku jira laakiin hadduu habeenada gabal uusan cibaadada ka seexdo oo usan cibaado ku noolayn habeenada gabal la dadaalo walow tobanka dambe oo dhanba ha dadaalee inuu habeenkii waafaqay xaqiiqa ma xaqiiqa ma inuu waafaqay laakiin ramadaan oo dhan u dadaalay waa xaqiiqa inuu waafaqo sidaas daraaddeeda waxaa la rabaa dadaalka la dadaalayana waxa lagu dadaalo faradka ugu horeeya ah, walaa yataqarabu ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaratu wax ilaahay lagu caabudo farada ugu horreeya ceeshaha inaad jamaacada ku tukato ragga dumarku guryahooda ku tukadaan kadib salaatii taraawiixda la tukado kadibna wixii kaloo daacaho alla kuu fududeeyo aad ku darto marba haddaad intaas samaydo nasiib weynaad ku leedahay man yaquum qofka istaaga laylata qadri iimaana ikhlaasa la rabaa maaha dadkaa istaagan ikhlaas waxaad rumaysan tahay allaa jideeyey in cibaado lagu nooleeyo waxtisaaban ajar gurubsi waa inaad mushaar u shaqaysayd waxaas leedahay ajarkaas aad heshi meeshaas fiiriya qaara waxay yidhaahdeen annagu ilaahay maba u caabudnaba ajar iyo janno iyo aad heshi ama naar aad ka badbaadi waaba qalad yidhahdeen taas ma samayno ilaahay baan iska jecelnoo jacaylaan jacaylnaha inu caabudayno laakiin meesha waxaa ku yaalla ixtisaab qofka ilahay u caabuda ilahay u dambi dhaaf ah. marka khawfan wadamacanaana muminiintu alla caabudaan tatajaafa junuubhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan min annaar wadamacan fi ljanna taasaa ilaahay muminiinta ku tilmaamay daad taas ka baxday oodan damacna kaaga jirin janno cabsina naar kaaga jirin muminiinta alla tilmaamay matiida qof kalaad baabkaaga iyo waxaad ka hesho gufira lahu qofkaas waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixi hormaray oo min dembihi dembigiisa ah dembiga lagu dhaafo laylatulqadar la istaagana culummada badankoodu waxay idhaahdeen waa saqaa'irta haddaan tooba la jirin laakiin qofku hadduu toobad keeno ramadaankii habeenkiina istaago dhammaan waa loo dhaafaa waxayna u deliishadeen xadiiska muslimka الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر marka كبائرta waa inaan la daysan oon la isdhihin أعماaل صاaلحa lagugu dhaafo والله سبحaaنه وتaعالى أعلم sal اllahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed waxaan rabaa inaan kelimad yar idhaahdo